بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تصغير ما كان على حرفين بعد حذف حرف منه sida loo tasqiiriyo wax laba xaraf ku dul sugan markii xaraf laga jara kabacdi wuxuu la jeedaa markiisii hore saddex xaraf lu ahaa saddexdii xaraf mid ka mid aha laga jaray ama fa'da ha noqdo ama caynta ama laamta laba xarafaa soo hartay sida labadaas xaraf loo taskhiiriyo haddaba haddii xaraf la jaray xarafkaas faaduu noqon karaa aan dhahnay cayntana waa noqon karaa laamtana maa xudifat faa'uhu sida loo taskhiiriyo isimka faaulkelimihiisa la jaray cid ah markii sii hore muxuu ahay wicdun soo ma ahayn waawdii soo lama jarin markii la taskhiirina waxaa leeyahay wucayda wucayda yurad اmaxduufu wahuwa lwaaw wawda waa soo celine wawda markaa soo celidana taada waa iska dhaafay sideedaa iska ahaato taadaasoo cibad ka ahayd maxay waawd wucayda ayb zinatun markeedii hore maxay ahayd wisnun saasay ahayd kadib waa la jaray waawdii waxaana ciwad looga dhigay taada soo ma aha wuzaynatun saasay noqonee fucaylatun yuraddu lmaxduuf wahuwa maa xudifat caynuhu waxaa cayntiisa la jaray mud cayntiisaa jaran oo mundu u ahaa soo lama dhihin waa la soo celinaa marka munaydun alle tucaadu nuunu maxduufa lianna asla mud mundu uu ahaa mud markiisii hore mundu uu ahaa nuuntiisoo lama jarin waa suu celina maxaa yeelay isimka la taskiirinaa markuu ugu yar yahay waa inuu saddex xaraf ka kooban yahay ilaan taskiirka waxaan dhahna wuxuu khaas ku yahay asmaada mucrabka ah isimka mucrabkaana markuu ugu yar yahay waa inuu ka kooban yahay saddex xaraf marka wax laba xaraf ah lama taskiiri karo maa xudifat laamuhu midkii laamtiisa la jaray damun markiisii hore damawun uu ahaa damayunuu ahaana waa la sheegay damawun inuu ahaa waa sida raajixa ah damayun inuu ahaana waa la sheegay isagana haddaba dadka qaarkooda ah waxay dhahaan damun oo miimta way shidaan waana khalad miimta ma shidnaa damun waa in la takfiifiyo waddama qur-aanka sal mise waddama alla waddama idan miintu waa mukhafafa ma shidna kelimadaanna kelimad mudaacafa ma aha waa kelimad muctal ah oo muctalu laam bilwaawa ah, sida raajix ah dama awun ay markeedii hore ahayd waawdiyaa la jaray miimtia marka waxaa laga dhigay kelimada icraabtu ay fuule damawun markiisii hore hadduu ahaa hadda damun daman damin aa leedahay miimtaasa icraabtu ay fuule marka la rabo in la taskiiriyo waa in la yidhaahdo dumeywun iyo taskiirka haalia waa inay noqoto kadibkeedna laamtii waa inay dhacdo oo waawdii ah qaacidadiia markaas imaane ida اجtamacat اlwaaw walyaa wa sabaqa axaduhumaa bisukuun qulibat اlwaaw yaaan wa udqimat اlyaau fi اlyaa maxay noqonaya markaas dumayun ya-dan mushadadada ah laba yaa-ooday ka kooban tahay midda hore ay tahay saakina midda dambana mutaxarika haddaba ya hore oo saakinada waa yaa taskiirkii ya-da munqaliba can ilwaaw allatii hiya laamu lkelima dumeeyun uu ahaa aan dhaanaylen markii hore haddii la yidhaha damayun uu ahaana hadda dumeeyun uu noqonaya kadibna waa isku idqaameen labadua dumayun ay ku noqoneen biradi lmaxduuf maxduufka la soo celina wa idqaami ilyaai filyaa ya-dana ya lagu idqaamo waa goorma haddii la yidhahdo asalkiisii damayunuu ahaa waay wain kaana almaxduufu waxaa la jaray waawan hadduu yahay oo la yidhaah damawun buu ahaa qulibat waawdaas yaaan yaa loo rogaa wa udqimat filyaa'i ya lagu idqaama yaa taskiirkii dumeeyun u kadibna dumeeyun u noqday kadibna dumayun yadun asluhu yadyun u ahaa maxaa maxduuf ah laamulkelimihii oo ah ya yadun haddii uu ahaa haddii la taskhiirina maxaa la samaynayaa oo taskhiirka waa inay noqoto ثaaliثa markaasaa waxaa leedahay yudeyun tuusas dhimaysid intaas markaad tidhaahdo waa inaad raacido ta ta'da maxaa loo raacinaa ilan yadun ta lama soconine ka maaha kelimada la taskhiirina hadday tahay kelimad hulaaثi ah oo mu'anas bita ah ta'deeda waa wadane marka la taskhiirinaa ta'deeda waa wadane miyaysan ahayn tusaale ahaan tamratun haddaan rabo inaan taskhiiriyo tumayrun maan le mase tumayratun aan leeyahay tumayra ta'deeda waa wadane haddii kelimada la taskhiirina ay tahay kelimad hulaaثi ah oo mu'anas min xayثu اlmacnaa markii la taskhiiriyo ta waa in lagu daro laakiin markeedii hore ta ma wadanin ee mu'anas waxay ahayd min xayu اlmacnaa tusaale ahaan naclun mudakar miya mise waa mu'anas haadaa naclun maadheemse haadihi naclun haadihi naclun waa mu'anas markaan taskhiirinaa nucaylun maadheem mise nucaylatun aan leeyahay nucaylatun waa inaan dhaho caynun mudakar miya mise waa mu'anas ya mu'anas waaye alcayn waa muanas haadaa caynun dhihi mayse haadihi caynun aan leedahay markaan taskiirina cuyaynun maan lee mayse cuyaynatu aan leeyahay cuyaynatu waa inaan dhaho tanna waa sidii oo kale yadun haadihi yadun aan leedahay mise haadaa yadun aan dhehe haadihi yadun waa kelimad ulaaiya oo muanaa min xayu اlmacnaa markaan taskiiriyo yudayatun waa inaan dhaho ta aan raacina calaa hadihi اlqaacida yadun asluhu yadun wahaa yudayatun biradi اlyaai اlmaxduufa wاlidqaami fi اlyaa ya-dana waa lagu idqaama ta'dana waxaa loo raaciyay qaacidadii haddaan sheegaynay famun asluhu fowhun wahaa fuwayhun uu ku noqonaa biradi lwaawi اlmacduufa sanatun asluhu sanawun sanahatunna waa la sheegay sunaywatun saasuu noqonaa sunayatu haddaba haddii la yidhaahdo asalkiisa sanawun uu ahaa markii aan raba inaan taskiiriyo yaau taskiir waa inaan aalia ka dhigo sax yaau taskiirka aaliada marka xaggee gele waawda horteed ay dhace bayna nuuni walwaaw ay dhace waxaa kelimada akhirkeeda marka igu kulmaya au taskiirkii iyo waawdii oo laamulkelimaa qaacidadii marka gelida jamacat ilwaaw wlyaa wasawqaa duma bisukuun qulibat ilwaaw yaan waduqimat ilyaa fi lyaa markaasa waxay kuu noqonee sunayatun saasay kuu noqoneen laakiin marka hore sunaywatun aa leedahay biradi اlmacduuf waqalbihi yaaan midka macduufka waawda yana loo rogo idqaamihi haddii marka la ay ahaydna sunayhatun bitaskiiri calaa daahiri sidiisaa ugu taskiirine abunasluhu abawun uu markiisii hore abawun uu haddaan rabo inaan taskiiriyo maxaan samaynaa waa inaan waawda soo celiyo yaa taskiirka awalkiisa waa inay dhacdo waawda laamulkelimaa waa inaan yaa u rogo yaadaasna waa inaan kale ku idqaamo muxuu noqonaha markaas ubayun waa inuu saas noqdo biradi lwaawi wa qalbiha idqaamiha filyaa taskiiru maa xudifa minhu xarfun wa baqiya calaa alaaثa sida loo taskhiiriyo kelimad xaraf laga jaray oo saddex xaraf ay soo hartay mayit kelimada markeedii hore saasay ahayd kadibna maytun ay noqotay mayit waa faycil markiisii hore wuxuu ahaa mayyit faycil waxaa la mida ah hayin iyo layin baa la mida ah. faycil labadan yaa ood oo midda hore saakino ay tahay midda dambena mutaxariko ay tahay midda dambe oo mutaxarikada ah waa caynulkelima midda hore oo saakinada ahna waa zaa'ida meeyit faycil ogowna ya'daas oo aan leenahay waa caynulkelima waa munqaliba can waaw waaway ka soo gadoontay sababtoo ah maata markiisii hore mayata ma ahayne mawata uu ahaa liannahu min almowt maata yamuutu caynulkelimaha marka waaw miyaa mase waaw kelimadaha marka mayit markeedii hore waxay ahayd maywit faqulibat ilwaaw wa udqimat ilyaa fi lyaa marka yada mayit ee dambe caynulkelimaha munqaliba can waaw haddaba mayit sideeda haddaan rabaa ku isticmaali karaa ومن ذلك قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون أيضا يadaas way shidanta waa isticmaali karaa haddaan rabana waa takفiifi karaa oo san u takفiifinaa ya-da caynulkelimaha ah ayaan iska tuuraa midda horeo zaa'idada ah oo saakinada ahna waa reebana maxaa ii soo haraa markaas maytun calaa wasni faylun ilaa caynulkelimihii waa tuuraye saasna waa ku isticmaali karaa wa min daalika qowluhu tacaalaa aw man kaana maytan fa axyaynaah maytan nin shaacir ahaa labada luqaba wuxuu ku jamciyey beyt wuxuu yidhi laysa man maata fastaraaxa bimayitin inama almaytu mayit اlaxyaa laysa man maata faاstaraaxa bimayitin inama almaytu midkaas waa maytu ya mayit اlaxyaa inama almayitu inama almaytu man yaciishu ka'iiban kaasifan baaluhu qaliila الrajaa wuxuuhi laysa man maata qofkii dhintay oo fastaraax iska raaxaysa bimayitin mid dhintay ma aha kulaha innama almaytu midka dhintay mayitulaxyaa waa ninka isagoo nool dhintay kaasaa waxaa la yidhaahdaa wuri meyd laakiin nin dhintay oo raaxaysa meyd lama dhaho haddaba markaas uu mukhafafka u yahay maytun marka uu yahay haddaan rabo inaan taskhiiriyaysan yeelaa bxasbi ixda lyaain taskhiiru lmukhafaf muyaytun biyaain waaxida bacda yaai taskhiir muyaytun saasaan leeyahay maytun soo ma ahayn sida wuxuu la mid noqonaa qalbun oo kale oo qulaybun laga dhigaa maytun muyaytun saasaan leeyahay khayrun wa sharun asluhumaa waxay ahayn akhyaru waa shar ay ahayn taskhiiruhumaa khuyayrun shurayrun sidoodaan ku taskhiirinaya khayr khuyayr shar shurayr taskiiru maa awaluhu hamsatu waslin sida loo taskiiriyo waxaa awalkiisa hamsatu wasli ay ku jirto masaadir اlkhumaasi wasudaasi khumaasiga iyo sudaasiga masaadirtooda afcaasha sudaasiga ah masaadirtoodu dhammaantood hamsatu wasli ay ku bilowdaan soo maaha ay khumaasigana dhammaantood hamsatu wasli may ku bilowdaan ma inqaarataa ku bilowda kuwa taada ku bilawda maxaa ka mid ah ya tafaعala ka mid ah. maxaa ka mid ah tafaacala maxaa kaloo ka mid ah tafaclala saddexdaasaa waxay ku bilawdaan ta laakiin inta kale waxay ku bilawdaan hamزaةu waslin oo an ula jeedo iftacala infacala iyo ifcalla kuwaas hamزay ku bilawdaan ayagu kuwa hamزatu wasliga ku bilowda masaadirtooda hamزatu wasliga ku bilaabane kuwaase loo taskiirinaa marka idaraba ficilka saasuu ahaa markiisii hore waa isku dhacdhacay khumaasi miya mase waa sudaasi ya jamaaca idaraba waa khumaasi waaye iftacala waaye haya ta'da idariba munqaliba can maada ta ay ka soo katoontay asalkiisii muxuu ahay idaraba saasuu ahaa haddaba iftacala masderkiisu muxuu ugu imaanaa iqtaraba masderkiisu muxuu ku imaanaa tusaale ahaan iqtiraaban ifticaaluu ku imaanaa iaraba iiraaban iiraabkaas marka masderka ah haddii la rabo in la taskiiriyo oo iarab haddaan rabo inaan taskiiriyo iyaduu soo lamid maaha waa ficil iyadu marka masderka sababta u waa saas ilaan ficil lama taskiiriye iiraab markaan rabo inaan taskiiriyo meeqa xaraf oo zaa'id ah ku jirta yaa jamaaca yaa saddexaa ah ku jirta hamsada hore waa dheeraad ta'dan oo ta'da ka soo gadoontay waa dheeraad alifta qablolaakhirkana waa dheeraad iftacaala ta'deeda maa asal ah taa u iftacala asal miya hamsa waa zaa'id aye saddex aboo dheeraada haysataa marka hamsatu wasligana waa dheeraad da'dan oo taa iftacala ka soo gadoontayna waa dheeraad alifta qabla akhirka taalana waa dheeraad waxaan hore u soo sheegnay haddii xarfu maddin qablaalaakhir uu dhaco isaga yaa loo rogaa waa la iska dhaafaa shalay saasaan soo marnay iska dhaaf marka kaas yaa u rogi doonaa labadan kale oo dheeraadka oo hamsatu wasliga horay taalla iyo da'dan labadooda mid ka mida inaan jarno waa ku qasbannahay ilaan kuwii usuusha ahaa ayaan xarafka jaraynay oo safarjal soo khumaasi ma ahayn sidiisa maan ku taskiirin amase xarafaan ka jarnay xarafaan ka jarnay haddaba iddarabadan ilan alifta dambe yaan rogi doonnaa aan dhaannaye shantaan xabo mid ka mida inaan jarno waa ku qasbannahay mid asala haddii aan jaraynay famaa baaluka bilmasiid labadooda markayaan jarna ayaanse iska dhaafnaa wuxuu leeyahay hamzada horaa la jaraa hamsatu wasliga hore waa la jaraa ba'dana waa la baaqi yeelaa laakiin ha la baaqi yeele ma sideeday u baaqi ahaane mase ta'dii ka soo gadoontay u laabane ta'dii ka soo gadoontay u laabane marka wuxuu idhi dutayrib aa la dhahaa idiraab wuxuu noqonayaa dutayrib ba'daas waxaa la jeedaa daadka hore waa fawl kelimihii ta'da ku xigtana min ayna jaa'at waa midii da'da ka soo gadoontay idiraab da'deedii asalkeedii loo celiy oo ta ah yeeda ka dambeydana maxay tahay yaa-u taskiirkii ra'daanna idiraab waa ra'deedii waa caynulkelimihii hayayaada kasii dambaynana minayna jaad waa midii alifta kasoo gadoonto adhayn alifaan u bedeli doonaa hayaba'daana laamulkelimihi bixadfi hamsati اlwasli wa taa ilaa aslihaa oo ah ta'da haye maxaa ka maqan marka oo uusan sheegin wa qalbi اlalif alifta qabla akhirkana yaa in loo bedelo ayadana waa in lagu daro mafhuumo istikraaj meeqa xarafoo dheeraadaa ku jirtaa saddex caraf hamsada hore siintana waa dheeraad afar carafaa ku jirta ayaa hamsada hore waa dheeraad siintana waa dheeraad taadana waa dheeraad aliftana waa dheeraad alifta qowla aakhirka ayada waxbaa isku dhibin maxaan samayn doonaa yaa u bedeli doonaa meeqa caraf oo dheeraada noo soo hartay saddex cabbo saddexdaas laba ka midana waa iska tuuraynaa midna waa reebanaynaa waxaan tuuraynaa hamzada iyo siinta taadana waa baaqi yeelaynaa maxay noo soo baxaa markaas tukhayiriij aa noo soo baxa tukhayiriij hamzadii waa tuurnay siintiina waa tuurnay taadii waa baaqi yeelnay yadaas waa yaa taskiirkii yada qabla aakhirka taalan waa yadii ka soo gadoontay alifta bicaddi hamsati lwasli wasinina waa inuu ku daro marka siinta jaritaankeeda waa qalbilalifyaan nawcun aakhar nooc kale oo ziidad fi ya horta inaan jarno laba inaan jarno midaan soo reebna ku qasbanay soo saas ma aha waa lagama maarmaan haddii marka labadooda mid ka mida ah, laba dheeraad haddii haysato ama saddex dheeraad haddii aa haysato midka owlaysanna waa inaa baaqi yeesho kan aan muhiimka ahayn waa inaad iska tuurto midka labadooda owleysanay baaqiyeele midka laga owleysan yahayna waa iska tuura isaga waxaa marka la reebay ta'dii liأnnahaa أwlىa biاlbaqاء min alhamزati wالsiin xagga baaqi ahaanshaha way kaga owleysan tahay hamzada iyo siinta way kaga owleysan tahay ayadaa uga owlaysan ilan xagga xuruuftii asalkeeda ayadaa xigtee kuwan kan marka saas daraaddeeda looga tuuray liannaha awlaa bilbaqaa nacun aakhar jidad fii hamsat lwasli ciwadan can maxduuf ayadoo ciwadka ah mid maxduuf ah ibnun asluhu banawun uu ahaa hamsadaas marka ciwadgay ka tahay aliftee waawda dheh oo laamulkelimaha ay ciwadka tahay asluu banaw inuu ahaa banayun inuu ahaana waa la sheegayuu yidhi laakiin banaw inuu ahay u badan tahay marka waxaa leedahay banawun marka taskiiri hamzada waa iska tuure waawdiina waa soo celine banawuna ka dhige banawun markaa ka dhigto taskiiri marka yaa u taskiirkii aalie ka dhig waawdii iyo yadiina isku idqaam labadooda bacda qalbi waawyaan muxuu noqonaa markaas bunayun saasuu noqonaa ijtamacat ilwaaw wlyaa faquribat ilwaaw yaan wawaqaca idqaamu taskiiruhu bunay wunuu noqonaa kadibna bunay unuu noqonaa ismun markiisii hore samawun u ahaa soo lama dhihin sumayun sumayun uu noqonaa idan ismun marka la taskiiriyo sumayun uu noqonaa albasriyun cinda alkuufiyiin wusaymun kuufiyiinta agtoodana isim marka la taskiiriyo wusaym limaada xaggee laga keenay leeyihiin min alwasmi oo ah calaamadayn wasamahu wuu calaamadeeyey waxay leeyihiin haddaba ismun waxa maxduufka ka ah waa faaulkelima ee laamulkelima maaha marka waxay leeyihin asalkeediina ismanu celinaynaa oo ah alwasmu kadibna waxay leeyihin waa taskiirinaynaa wasaayimun uu noqonaa markaas taskhiiru lmudaacafa hulaai mudaacafka hulaaiga marka la taskiirinaa hirun marka la raba in la taskiiriyo saddex xabas oo kama koobnaa labadan xaraf oo isku shidan oo labada ra ah dhexdooda yaa gelaa yaw taskiirkii hirun marka mudakar miya mase waa muana muana min xayu lmacnaa soo maaha maxaa samaynaya markaas xagga dambe ka raaceen hirun hurayra saasay marka abu hurayra hurayraha meeshaasu keyim waa taskiiru hirin waa jirta ayadaana sidaana u taskiirina ayadaana hurayratu saana u taskiirina jiruna saana u taskiirina isku mid dubbun markaa raba in la taskiiriy labada baa dhexdooda yaa gelaa yaa u taskiirkii wuxuu noqonaa marka dubaybun uu noqonaa addubbu waa madax kutiga soomaalidu madax kutigay dhahaan waa la yaqaanaa xayawaan oo baddana ku nool iyo meelo qabobahu sida badan uu ku nool yahay oo aad u xoog badan waayo qaar beriga ku noolna waa jiraan soomaalida madax kutiga u yaqaanaa laakiin fuka tadciifu tadciifkii waa la kala furfuray wasiidati yaw taskiir yaw taskiirkana bacda ahaani xarafka labaadaa la ziyaadiyay wasiidati taaw taa la ziyaadiya in kaana daalan calaa mu'anain hadduu muana way lam yakun hadduusan ahaynna lam yuusad la ziyaadin maayo tusaaleahaan qalbun markaan rabo inaan taskiiriyo qulaybatu maan dhaha maya maxaan leeyahay qulaybun tasgiiru maa fiihi xarfun mubadel sida loo taskiiriyo wax xaraf mubadel ah uu ku jiro yacni munqalib can waawin oo can yaa baabun markaan raba inaan taskiiriyo alifta munqaliba can maada can waawin asalkiisii muxuu ahaa bawaabun tacaraka xarfu lcila wafataxa maa qabla faqulib alifan baabun markiisii hore bawaabun u markaan raba inaan taskiiriyo maxaa samaynaa buwaybun tarjicu alif ilaa aslihaa min alwaaw asalkeeda waawda u laabanay kadib aan taskiirinaa buwaybun aan leeyahay aslu alifi waawun naabun oo ah micida asalkeedii nayabun u ahaa haddaba baabun iyo naabun midna aliftiisa waxaa la yidhi munqaliba can waaw midna aliftiisa munqalib can yaa see lagu fahmay jamca ilaan baab marka la jamciyey maxaa la yidhi abwaab waawdiyaa bannaanka imaatee naab marka la jamciyana anyaab ayadaa bannaanka timidyaadii nuyaybun aa leeya aslulif qiimatun oo ah qiimaha wuxuu ka yimid min qaama yaquumu alqiima min qaama yaquumu yaada qiima markeedii hore waxay ahayd waaw qiw mah saasay ahayd qiw mah waawdii ayaa waxay noqotay saakina bacda kasratin faqulibat yaaan yaa loo bedela markaas maxaa la yidhi markaas qiima markaan raba inaan taskiiriyo yaadaan asalkeedii waawda ahaan u celinaa kadibna yaa u taskiirka maxay noqonaya markaas quwayma saasay noqonaya qiima quwayma aslul yaai waawn yaadaas asalkeedii waaw ahayd waa loo celiyey wmilu waxaa la mida miisaan yaada miisaan munqaliba can maada can waawin wawdeedaa loo celinaa muwaysiin aa la leeyahay oo yaadaas qabla akhirka taale xagee ka timid ayada ya aliftay ka timid axsanta miiqaat yadeeda xagee ka soo gadoontay waaw markeedii hore miwqaat waa marka la taskiirinaa maxaa la samaynaa waa loo celinaa muwayqiit aan leeyahay riixun ya-deeda min ayna jaaad waa markeedii hore riwxun bay ahayd ruwayxun aan leeyahay ruwayxatun dheh ilan waa muanadeh waqad laa yuraddu xarfu lcilati ilaa aslihi xarfulcila in asalkiisa loo celinaa dhici karta hadda xarfucila asalkiisa loo celiya naani soomahayn waaw hadduu aha waawdi ya hadduu aha yaadi waqad laa يرد xarfu lcilati inaan loo celinaa dhici karta ilaa aslihi في mili muttacid sida muttacid oo kale muttacid muteey cid ah la leeyahay cinda sibaweyhi waa sibawey sida uu qabo muttacid markiisii hore wuxuu ahaa mutacid horta ficilka wacada waay asalka ah wacada asagoo wacda iftacalo ka dhig maxaa leedahay iwtacada saas madhe mse dhihi maysid iwtacada iftacala haddii faa-uul kelimaheedu ay waaw ay tahay taa u sida ay ta u tahaa waawdaasna ta loogu bedelaa oo iftacala min wacadda haddii laga dhigo iw tacadda soo noqon mayso fa kelimahaas waawdaa taa u bedeli labada taanna waa isku idqaame ittacadda saasaa leedahay yasaara haddii aan iftacalo ka dhiso itasala soo noqon maayo yadaas maxaan samaynaa taa u bedelaa labada taanna waa isku idqaama maxaan leeyahay ittasara idan iwtacada markiisii hore haddii uu ahaa kadibna ta loo rogay ittacada haddii la yidhi labadan taa ood ogow midda dambe waa taau iftacala midda horena munqaliba can ilwaaw allatii hiya faaulkelima oo faaulkelima ah isimka faacil muttacid aan leeyahay labadii taa weli waa wata ogowya ah labada taa midda hore maxaan dhahnay faul kelimihi waaye oo waaway ka soo gadoontay midda dambana raaw iftacaala waaye sibawey wuxuu yidhi waxaa la dhahaa muteey cid aa la dhahaa uu leeyahay muteey cid aa la dhahaa mutacid taskiirkeeda labadan taa waa fahna ayaga mafhuuma soo ma aha meeqa xaraf oo dheeraadaha ku jira waa su-aale ya mutacid miimta iyo taada dheh yaad da xaggee joogtaa miimta horena waa dheeraad labadan taa oo isku shidan midda dambe oo taa o waa dheeraad taa iftacala waa la iska tuuray marka miimtiina waa la baaqi yeelay ila labadooda mid ka mid inaan jarno waa ku qasbanaaye shan xaba soo ma aha mid ka mid aan jaraynaa labadan dheeraadka keen jaraynaa taa iftacala miimtana waa baaqi yeelaynaa miimta marka aan baaqi yeelna miimta dabadeed yaa dhace ta'dii ka soo gadoontay waawdii faawlkelimaha ahayd marka asalkeedii maa loo celinaa muwey cid maa la leeyahay siboy wuxuu leey maya sideeda anuu isticmaala leeyahay kadibkeynaya oo tashiirkaan dhigaa muteey cid aan dhaha laakiin asalkeeda haddii la yidhahda loo celiya maxaa la dhihi lahay cid aa la dhihi lahay waa cinda zajaaj yaruddu lxarfa xarafku wuxuu celinaa ilaa aslihi asalkiisu u celinaa siwooyin wuxuu leeya maya sideedaan u baaqi yeelaa taadaas mutasin waa la mid mutaysin aan leeyahay cinda man muwaysinna waan leeyahay cinda man cinda zajaaj abu isxaaq hunaaka nawcun baa jira kaana libdaalu fiihi ibdaalku uu ahaa lidarbin min atakfiif darbi oo nooc oo takfiifa ka mid ah milu qaa'il oo kale qaa'il markeedii hore maxay ahayd qaawil marka yar saasay ahayd maxaa loo iclaaliyey laba arrimood dartood ficilkiisa qaalaa waa iclaalsan yahay arrinka labaadna waawdaani waa mutaxarika waaqica bacda fatxatin labadaasoo la isku daray darteeda isimka faacil loo iclaaliyey ee asalkiisii qaawil uu ah kadib uu qaa'il noqday siibawayigu wuxuu leeyahay hamsadan ka soo gadoontay waawda sideedaan u baaqiyeela cinda taskiir haye qaafka waa logadaa marka la taskiirinaa marka la godo aliftii qaa'il hal tahbut ma sugnaan kartaa maxaa la samaynaa waa waa loo bedelaa ilaan dama horseed dhacdaye quwa aan leeyahay wawdaas kadibkeed wawda ka soo gadoonta alifta kadibkeedna maxaa dhace yaa taskiirkii kadibkeedna hamzadiiyo sideedii ah aankiina le quway il aan dhahaa laakiin haddii la rabo hamsadan asalkeeda in loo celiyo maxaa la dhihi lahay quway wil aa la dhihi lahay quway wil ayb quway wil markaba sideedaa loo dhaafaya jamaaca hee ya yaa la isku idqaamaa laba waaw yadii waawda waa de marka ma waxaan ku idqaama waawda ka horaysa mise waawda ka dambaysa midda ka dambaysa inta yaa loo gediyo maxay noqonayaa markaas quwayil haakada huwa cinda man aljarmi saasuu leeyahay isaga quwayil aan dhaaw leeyahay maxaa dhacay wuxuu leeyahay ciladii markii hore waawdan ya loogu rogay qad zaalat fi taskhiir taskhiirka waa zuushay oo cilladu maxay ahayd ficilkiisaa la iclaaliyey haddii waawdiyaa ah waxay dhacday bacda fatxatin aawo ah fatxadii hadda fatxada la sheegaya qaafka sooma ahayn fatxadii saarnayd qad zaalat fi taskhiir ilan qaafkii waa la godaye wuxuu leeyahay markaa hamsadan sabab ay u joogtaa meesha ma taallo tarjicu ilaa asliha min alwaaw quway wil aan dhaha kadibna quwayil aan dhaha u leeyahay mafhuumaha quwayil laakiin jermi wuxuu leeyahay maya quwayil aan dhaha u leeyahay baaic buwayic cinda man cinda sibawayhi haye jermina muxuu leeyahay buwayic saasaan dhaha u leeyahay mafhuumaha ayb wa min alibdaali waxaa ka mida maa yaati kuwa soo socda tukmatun ya xagee buway cunaa ma quway ilmaashee mise buway icaa sheege halkaasoo nooma marin horta quway wiil inay noo mare waan isku waafaqsannahay halkaasay noo joogtaa uwaywiil waxaan haysanaa waaw kadibkeedna yaa taskiiraa dhacday kadibkeedna waawaa dhacday wawdaas oo yaa taskiir kadibkeed dhace waa wawdii asalkeedu hamsada ahayd oo waaw uu bedelay jarmi asalkeedaan u celiyuu yidhi halkaa soo noo mari maya marka wawdaas dambe iyo ya-da ka horrayso yaa taskiirka labadoodaan isku idqaamaa ilaan qaacidadii ay gelee su'aal oyaw taskhiirka iyo waawda ka horrayda ma isku idqaamo labadooda maxaa waawda dambe ugu idqaamaa shardigii bishardi sukuuni اlawali aan lahayn laakiin waawdan dambe ayada shardigii waa dhaguya noqonay l taskhiirka waa saakina maxaan samaynaa marka waawdaas dambe an yaa u roga kadibna labadaya aan isku idqaamaa quwajil marka yaada aan isku idqaaman oo labada yaa ka kooban midda hore waa saakina oo yaa taskiirki midda dambana munqaliba can waaw allatii hiya caynulkelima oo caynulkelima ah hadda maku soo dhacday ah. wa min alibdaali waxaa ka mida maa yaatii kuwa soo socda tukhmatun asluhu wukhmatun u tukhaymatun sideeda calaashaan aloo taskiirina baqiya calaa xaali sidiisu xaalkiisu ku baaqi ahday bacda taskiiri markii la taskiiri ka qofku markuu raashin isagoo calooshiisa ku jira raashin kale uu ka dabageeyo ah, waxaa la yidhahdaa asaabatu tukhmatun tukhamna waa lagu jamciyaa dacashiirka tukhmatun la dhahaa ciidun asluhu ciwdun uu ahaa liannahu min caada yacuudu caada yacuudu a laga keenay yaadaan xaggee ka timid haddaba ma asala amase waa munqaliba can waawin munqaliba can waaw ilaan waxaan dhahnay min caada yacuudu aa laga keenaye asalkiisii ciw dun uu ahaa cuyaydun aa leeyahay baqiya calaa xaalihi xaalkiisu ku baaqi ahaada ya'dii asalkeedii waawdahayd looma celinin cuyaydun aa leeyahay walam yaquuluu cuwaydun ma aysan dhihin liannahu yaltabisu bitaskiiri cuudin maxaa yeelay cuud tasgiirkiisa ayuu ku dhex darsamaa alcuudu ah qorayga cuudun qorayga ama laanta geedka laga soo gooyaa cuud la dhahaa cuud marka aan taskiirina ah, maxaan samaynayaa o taskiirkan waxaan ka dhigaa aalita muxuu noqonaa markaas cuwaydun haye ciid haddii yaadaas asalkeedii aan u celiyo kadibna aan taskiiriyo cuwaydun aan la dhaho cuwaydun ma taskiiru ciidina mase waa taskiiru cuudin lama kala yaqaano maxaan sameeyaa haddaba waxay yidhaahdeen yaada sideeda loo baaqi yeelo cuyaydun ha la dhaho hadduu yahay taskiiru ciidin cuudun hadduu yahana cuwaydun ha la dhaho sidaas si lamidana tagsiirkana waa kala farqiyeen oo waxay yidhaahdeen ciid markay jamcinayeen acyaad yaada siday u baaqi yeeleen cuud markay jamcinayeen acwaaday dhaheen dinaar asluhu dinaar ayuu ahaa hadalkaasoo macnihiisu uu yahay yaau dinaarin inay tahay munqaliba can nuunin inay nuun kasoo gadoontay ilan dinaaru haddii la yidhi kadibna dinaar laga dhigay macnaheedu marka waxay tahay labada nuunood oo isku shidnaa middii hore ayaa yaa loo bedelay tii dambena waa la baaqi yeelay markaasu wuxuu nooday dinaar marka la taskiirinaa dunayniir aan leeyahay dunayniir hadalkaasoo macnihiisu uu yahay yaau dinaar tarjucu ilaa asliha min annuun asalkeeda nuuntay u laabaneen ilaan dunay nuunta oo bacda daali dhace waa nuuntii asalkeeda loo celiyey oo yaau dinaar ahayd ya-dii marka yaau dinaar asalkeedii nuuntaan u celiyey dunay aan dhahay kadibna waxaan dhigay hee yaau tashiirkan daalita ka dhigay dunay kadibna waxaa imaana nuuntii labaad dunayni yadaas dambe xagee ka timid qabla akhirka dhace aliftii dinaari ka soo gadanta muxuu noqday markaas dunaynir awsaantii taskiirka kay haystaa marka ma u haystaa ma u haystaa mase fucayciil fucayciil u haystaa wallahu aclam markaas ka joogo